الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada wabali sada gaar ahaan mubtadaha iyo khabarka axkaamtooda ayaynu ku guda jirnay waxaa inoo soo hormaray wujuubu taqadumi lmubtada'i mubtadaha in lasoo hormariya inay waajib tahay fi arbaci masaa'ila waxaa kale inoo soo hormartay wujuubu taqadumi alkhabari fi arbaci masaa'ila halkan sheekhu raximah llahu tacala wuxuu ka gudagelayaa jawaazu xadfijawaazu xadfi lmubtada'i walkhabari mubtadihii in la gooyaa i in ay bannaan tahay khabarkii in la gooyaana in ay bannaan tahay labadaa masalo ayaa u doonayaa inuu ka waramo wuxuu yidhi sheekhu waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa kullun mid kasta in la xadfo kulliga oo min almubtadai mubtadaha iyo walkhabari khabarka ka mid a wadaalika tusaalihii naxwu qowlihi tacaala allah qowlkiisa iyo wixii lamid a weeyi salaamun qowmu munkaruun salaamun nabadgelyo ay calaykum dushiina ha ahaato qowmun ay antum idinku qowmun qoom ayaa tihiin qoomka oo munkaruuna aan la garanahayn ay calaykum iyo antum labadaasa qadra marka qadda waxaad ka garanaysaa waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa alslu waa dikriga wey mubtadaha iyo khabarkaba labadaba waxa asal u ah in la sheego ah, inay madkuurey noqdaan laba sheegen inay noqdaan ayaa asal ah haddii taa laga yimaado asalnimada haddii laga yimaado labadoodiiba in la gooyo ayaa jaa-iza ah oo banaan labadoodiiba in la gooyo ayaa banaan waayahay marka xadfigana wuxuu ujeedaa bimacnaa inaan lala iman inaan lala iman waa cadamu lityaani bihi iktifaaan bifahmihi min alqariina inaan lala iman iyada oo lagu kaaftoomayo in laga fahmo qarinada meesha taalla qariinada meesha taalla taasina waxay ku rumoobaysaa labadooduba inay daaqada ka maqnaan karaan wallaahi lam yaxidna oo kale imika aayadda qur-aanka lam yaxidna dumarka aan caadada waxa weeyaan aan laga helin ee aan xaydin hee labadoodiiba isla go-ayin culimadu faciddatuhunna alaaatu ashhurin labadiiba way isla go-an yihin qareerada hore aan lagu garanaya oo qareerada hore aayadda hore maxaa kuso jira fa ciddatuhuna alaaatu ashhurin qareernada hore kolkaa laga fahmaya wuxuu yidhi sheekhu kolkaa salaamun waa mubtade waayahay mahdi walaa yajuuzu libtidaa binakira in nakira lagu bilowdaay ma banaano salaamun qawla min rabi raxiim salaamun qawma munkaruun buu ilah yidhi nakire in lagu bilaabaana laa yajuuz ilaa masaaisha aynu soo sheegnay mooyaane ah, laa yajuuzu libtidaa binakira maa lam tufide haddii ayna faaido ina keento mooyaane hadday faaido laakin keenayso oo litaksiis iyo lilcumuum ibnu hishaam uu celiyo mooyaane wax kale ma jiro maxaa taksiisinaya markaa imika maxaa ka go-an maxaa taksiisinaya alaykum ta khabarka hadda alaykum waa khabarkii hadda la soco qoomkuna waa mubtada waa khabar mubtadihiisi baa go-aanba ay fuaad ma iskaga bilaaban karna waa duca weeyaan duca weyan salaaman markaa tira miya ducayn markaa waxaa u cunansiiya taswiiqa haysataa imika waa maxay waa adducaa mar daba ma baxsan karto markaa sooma xitaa waan ku keenay ma tusaalii bay la tahay ajirka kuma inaan keenin waan ku keena iyada salaamun calaykum iyada weynun lilaalimiin soo tusaalamaynan keeni labada waan keena marna midna ducayah midna ducaa caley baa waa la habaarayay sooma ducadu waxay noqotaa waa waxyaalaha musawaqaada qawmuna dee mubtadi baaba saa ka go-an oo qawmuntan waa khabarkii de antum baa go-an de markaa labadoodiiba waa karaa ka kuuri sheekhu wuxuu sharax waqad yuxdafu in la xadfo ayaa la arkaa kullun mid kasta in la xadfo kulliga oo min almubtaday mubtadaha kamida walkhabari iyo khabarka kamida lidaliilin daliilna loo xadfo daliilka oo yadullu ku tusinayo huwa daliilku calayhi maxduufka la gooye ya maxduufka la gooyey daliil ku tusinaya sheekh waa inu jiro daliil la-aan miyaa de iskama xadfi karan waxadfu maa yuclamu jaa-izun kama taqulu zaydun bacda man cindakuma laskama goyn kara waa iska goynayna arrin ma waa in la garanaya de waxadfu maa yuclamu jaa-izun ama bilaa daliilin falaa yajuusu xadfuhu daliil la-aan miya iyadoo wax daliil meeshii aan u oolin in la gooyaay ma banaana haddaba daliilku laba mid buu noqon ima xaaliyun wa ima maqaaliyun daliilkan kutusinaya ama xaalkaad ka fahmaysaa ama waaba maqaaliyo ya limaqaalati saailide saailkanaa ku dhawaaqeba tusaale udub baad urisay adoo gurigii iskaga jiraad udub urisay waxbaad urisay de udub udgoon maxaa iska odhanaysaa miskun baad iska odhanaysaa mis kun baad iska odhanaysaa maxaa go-an imika mubtadii baa go-an de maxaad ka fahamtay qariinadaas ina tusinaysa waa maxay waa qariina xaaliya ma maqaaliya kuma soo dhawa waa xaaliya oo maxay ka dhigan tahay almashmuumu miskun de waxa la uriye waa udug bay noqonaysaa ma fahamte marka qariinadaas waaya takbiirtii aadaankaad maqashay markaasaad tidhi aadaanun baad iska tidhi ya le takbiirtaad maqlaysay samaac baad maqashay ilmaha maxaad odhanaysa almasmuucu aadaanun anaas mina xaaliyaan waa xaaliyo wey iyadii oo maqaaliyaa mariidun baad iska tidhi ya mariidun baad iska tidhi mariiduntana waxay jawaab u tahay waxaa lagu yidhi kayfa zaydun kayfe maxaa la isku weydiin jiray yusalu can alxaal xaalkaa la isku weydiiya soo ma kayfa zaydun zayd waa sidee baa lagu haye maridun baad iska tiri mubtadii baa go-an qariinad isku fahanta wa maxay waa qariinatun maqaali saa'ilkan ku weydiiyaa ku dhawaaq waa limaqaalati saa'ili saa'ilkan ku weydiiya muna ku dhawaaqin saa'ilkaasaa ku dhawaaqay marka qariinada ina tusisay markaana waa maxay qariinatun maqaaliyin waa qariino maqaaliye iyo dhawaq loo nisbiyo waa limaqaalati saail markaa daliilkana tusinaya lagu leeya daliil baa ku tusin waa labada mid ima an yakuna xaaliyan wa ima an yakuna maqaaliyan labada midun wey falawalu ka hore oo ayn mubtadihii la gooyey naxu qawlihi tacaala ilahay qowlkiisa iyo lamid aweeyi ah qul waxaad dhahdaa nebi allow afa unabi'kum ma idinka warama oo ma idin sheegaa bisharin mid ka shar badan ma idin sheegaa min dalikum tiinaa ka shar badan annaaru naar wey marka annaaru ya annaaru waa khabar mubtadihii baana meesha ka go-an qarinadayna tusinaysan waa qarinatun maqaaliyatun oo hiyaynu soo qadari hiyaduna sharkay ba unoqonaysaa sharka libsa noqonaysa hiya taa ka shar badani annaaru naar wey saasay noqon marka qarinadayna tus waa qarinatun maqaaliyatun marka maxalushaahidka aayadda loo keenay waa maxay annaaru weeyaan maxalushaahidku waayo waa khabar mubtadihiisii la gooyey waana jaais goyntaasi armsn ey hiya naaru wakaa naar iyo wa qawlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa uu allah yidhi suuratun ey haadihi tani suuratun suurad weeyi suuradaasoo anzalnaa anagu aan soo dejinay haa suuradda ey haadihi suuratun maxalu shaahidkeenu waa maxay suuratun baa khabara mubtadihiina waa laga xadfay qarinadaytusnatana waa qarinatun xaaliyatun de waa qariino xaaliya ila waa laga sheekeynaya suurad ina tae saxiix walalah marka halkaa muxuu ka warramay iyadii oo mubtadihii la gooyey buu ka warramay ayna banaan tahay goyntaasi wathani ka labaad ka labaad waa maxay waqad yuxdafu kullu min almubtadayn muna ka odhan awel ku ahaa walkhabarina thani buu ku wadaa inta ma fahamteen wathani ka labaadna ka qawlihi tacaala ilaahay sarreeye qowlkiisa weeye allah uu yidhi ukuluhaa jannada midhaheega daa'imun mid daa'im ah weeye wadiluhaa harhkeeduna iyo hooskeeduna daaimun isna waa mid daaim jannada midhaha lagu cunaa mid wakti u soo go-ana maaha wakti kasta waa la helaya inaga midhaheenu wakti u soo guuley la sugade kaasi isagu wakti u soo go lama waa daaim buu ilaahay ku tilmaamay ukuluhaa daaimun midhaha jannada dhex waa mid daaima helitaankeeduna waa daaim wadiluhaa jannada hooskeeda iyo harhkeeduna ey daaimun waa daaim maxaa goan iminka diluhabaa mubtada khabarkiiba maxduufade khabarkaa goan maaa looqarinatun maqaaliyade maa la soo sheegi waa qariino maqaaliya wey ay wadiluhaa daa'iman iyo wa qawlihi tacaala ilaahay qowlkiisa allah yidhi qul waxa dhahdaa nebi allow a antum ma idinka ayaa aclamu u cilmi badan am ilaahu mise ilaahay ayaa u cilmi badan am ilaahu aclamu mise ilahay maba ogaal badan maalushaadku waa maay antum aclamu alimtu waa istifhaam iyadu de antuna waa mubtada aclamna waa khabarkii soo ma amtu waa maxay xarfu cadaf de waynaga soo baranay waxuriga bilkasrati takhalusan min iltiqaai saakinayn soo ma allahu waa mubtade khabarkiisii me aclamu maxayna tusinaysaa qariinatun maqaaliyatun war intaa ma isla fahni waqad ijtamaca inuu kulmo ayaa la arkaa bu yidhi sheekhu xadfu kullin mid kasta xadafkii inuu kulmo kulliga oo minhumaa mubtadaha iyo khabarka kamida iyo wa baqaaul aakhari ka kale inuu hadho iyo wabaqaau aakhari ka kale inuu haro waqad ijtamaca inuu kulmo ayaa la arkaa xadfu kullin mid kasta goyntii oo minhumaa mubtadihii iyo khabarka ka mida iyo wabaqaau aakhari ka kale inuu haro fii qowlihi tacaala ilaahay qowlkiisa dhexdiisa oo jumladan eega wada socota way kulmeen labadiiba weji waad arkaysaa salaamun waa mubtade qawmunna waa khabar salaamun waxaa ka go-an mubtadihii waxaan ujeeda khabarkii baa ka go-an mubtadii baa ka go saxiix ina saasoo kale labaduba iyagoo meel kuwada jiro ay uga kala maqnaadaan way dhici kartaa salaamun ay salaamun calaykum dushiina nabadgelya ha ahaato qawmun ay antum idinku qawmun qoom ayaa tihiin qoomkoo aan la garanahayn fa salaamun salaamun mubtadaun mubtada weeyi mubtadaha oo xudifa la xadfay khabaruhu ay khabarulmubtada'i mubtadaha khabarkiisii ayaa la xadfay ey salaamun calaykumna weeyi oo calaykum baa ka xadfan wa qawmun qawmuna khabarun khabar weeyi abarka oo xudifa la xadfay mubtadauhu ay mubtadakhabari khabarka mubtadihiisii ayaa la xadfay ey antum qowmu weeye saas baana qadaran marka halkaa waxaan kusoo marnay labadaba in la gooyay inay tahay mid jaa-is ah laakiin waxaa loo geynaya qariina meesha waa in ay taalo qariinadaasi ama qariina xaaliya waa to xaalka laga fahmayo ama qariina maqaaliya oo lagu dhawaaqay labada mid wey halkana wuxuu ka tilmaamayaa khabarka in la gooyaayey in ay waajib tahay sheekhu raxima llahu tacaala markii hore aynu soo maranay taqadumka khabarka iyo mubtadaha wuxuu noo tilmaamay khabarku inuu mubtadaha ka soo hormaro wujuban fi arbacati masaa'ila wuxuuna u banbixin oo uu ka tegey taqadum lmubtadai wujuban fi arbaci masaa'ila lakin waa soo istidraadnay oo maadaama oo khabarkiiba isagoo taqadumkiisu waajib yahay uu sheegay mubtadiina idin ka kala baxsan afar suuraan iyo sayna u tilmaanay sideed suuraad haysateen warsoosamayn laakiin mubtada sheekhu muu sheegin de sheegay maya muu sheegin halkana wuxuu ka warramayaa un khabarka inuu goyntiisu ay waajib tahay fi arbaci masaa'ila halkana waxaan soo istidraadinaynaa mubtada goyntiisu isagana inay waajib tahay dee sidaa iskuu kii e. oo insha alla kuwii horna ood kusoo marteen e. waa litambihin weeyaan de inaad garanaysaan od iga aqoon badantiina waa suuragal waa yahay waad isixi doontiin insha allah ta koobaad idaa kaana khabaru lmubtadai makhsuusu nicma wa bisa muaharan canhuma soo saamayaa jiri nicmo iyo bisa nicmo iyo bisa makhsuuskooga weliba waa inuu yahay mid muahar ah oo ka dambeeya iyaga maksuuskooga markuu muaharka ka yahay ee uu ka dambeeyo maksuuskoogaasi ya ayaa khabara mubtadihii markaa waajib baa loo geynaya tusaale tusaale waxaa tidhi nicma alfaatixu salaaxu diini baa tidhi imika ama nima rajul nicma rajulan zaydun nicma rajulu zaydun dhe nicma rajulu zaydun faacilkiisa ashad raaci kitaabka laftiisu xagga hoose inugu qoraya suuragal idanka ani laakin ima qorayo isku xaashimani intaa maxamed muxyidiin tacliiqiisu ani lama socdo waxa weeyaan xaashiyatu sujaaci keliya wey markaa nicma sawsanima odhan nicma arajulu zaydun dee tusaale kale ad nicma alfatixu salaaxudiini ba iska dhe marka waa maxay iminka maksuuskii baa noqday khabar mubtadaha maksuuska wuu goanya marka markaad leedahay nicma arajulu zaydun soo maksuuskii maaha maksuuskii lagu khaas yeelayo de wanaagga mubtadi soo ma goonno huwa zaidun marka huwadaasi imika waa maxay waa waajib alxadaf masle baana sheekh waa waajibu alxadaf wey waay hal baan haynaa marka idaa kaana khabaru mubtadai idaa kaana khabaru mubtadai makhsuusa nicma wa bisa muaharan canhuma nicmihii bisan tasniyada kugu celiyey hadday nicmo keliya ka dhigtidna canhaa bay kuu noqon tahy laba idaa kaana khabaru mubtadai nactan maqطuuca can matbuucihi soo saa kuma odhan khabarka mubtadu waa marka uu yahay ya waa iska laalkin weya sooma laani qaadidi iyo iyo yejidi waa iska gurigeyni sooma ya marka hadee jumladaas k taada akriya de teeda akriya isla midun bay noqonaysa labadun ba adde kelimayna gaarsiinaya idaa kaana khabaru lmubtaday nactan maqطuuca can matbuucihi khabarkii mubtadu muxuu noqday nacti laakin maxaa laga qadciyey matbuuciisii macnihiis hadda taas buu ku gaarsiinaya sababta loo qanciyo waa maxay ima lilmadxi wa ima lidami wa ima litaraxumi sm saddexdii midun wey marartu bizaydin zayd baan soo maray haye alkariimu baad iska tiri marka munanac taan karin deeqsiga ya waan ka qanciyey de alkariimi in la dhabe waan qanciyey maanan ka qancin alxamdu lilah ilaahay baa mahadle alxamiidu lilaahi in laga nacteeyaha soo ma mancuudka hore muna majruurayn dee nactigana majruur inuu ku afaqaya laakiin waan ka qadciyo waan ka gooy maxaana ugoy lilmadxi marka alxamiidu waa khabar mubtadahan huwa soolayan soo qadari waa waajib alxadaf wey acuudu billahi min ashayaani alrajiimu baad iska diri lidami baad ugeysa mogta huwa arajiimu marartu bizaydin almiskiinu waa litaraxumiya mogta imisaan haynaa marka laba suuraan haynaa suurada saddexaad idaa kaana khabaru lmubtaday masdaran marfuucan naa'iban manaab alficli so intaa ma so saasun kuma odhan idaa kaana idaa kaana khabaru lmubtada'i masdaran marfuucan naa'iban manaab alficli waa waxa u dheer marfuucnimo mafcuul mulaqii baa ku baxay de mafcuul mulaq laysa mansuub u noqone ila mafcuul mulaqa baab gaaraa loo sheegi jiray masderkana baab gaaraa loo sheegi jiray walidalika mafcuul mulaq isaga mansuubun bu ahaatay laakin masderku marfuucna u noqdaa mansuubna u noqdaa majruurna u noqdaa walidalika masder u cabiraya ida kaana khabaru mubtadayn masderan marfuucan naa'iba manaab alficli fasabrun jamiil wallahu lmustacaanu cala ma tasifuun sabrun muna masderayn muna faclonayn faclun maqiisu mucada wlfucuulu ligay rihinsi waa ficlu sawtin dalfucaal jala somanaa soo mari waa master haye fa sabrii sabrun jamiilu fa sabrii sabrun jamiilu markaa mubtadaha go-ani waa waajib alxadaf wey kas afraad idaa kaana jawaab lqasami saadan masada lmubtadai muxuu kuu qaraadiga صaxiix an yakuna alkhabaru sariixan fi dalaalati cala alqasami waa inuu khabarku sariix ku yahay ku cad yahay ee muxtamil aanu ahayn inuu qasamina tusiyo fii dimmatii la afcalanna kada wa kada fii dimmatii yamiinun bay noqonaysaa marka yamiinun taasaa mubtadiya oo go-an yamiinun fii dimmatii la afcalanna saasuu noqonaya waay ama jawaabu qasamka laftiisa ayaa meeshii mubtadaaba oda fii dimmatii la afcalanna ah saana noqon karta mid shanaadna way sheegi jireen oo bacd lasiyama markuu mustanuu marfuuc yahay laakiin afartaasuna iska haysa bal afartaasi waa maxay wa ida kaana khabarulmubtaday maqsuusa nicma wabisa muaharan canhuma ida kaana khabarulmubtaday nacdan maqtuucan ya can madfuucihi ima lilmadxi waima lidami waima litaraxumi ida kaana khabarulmubtaday masderan marfuucan naaiban manaaba alficli ida kaana ida kaana alkhabaru sariixan bilqasami o fi lqasami intaas ma afartaasi markaa liistidraad baan u keennay maadaama oo khabarkii unu sheegayo inta meelaha waajibnimada loo gooyo intaasna mubtadi bay naga ahayd ka soco marka sheekh wuxuu yidhi sheekhu wayajibu waxa waajiba xadfu lkhabari khabarkii in la xadfa ayaa waajiba qabla jawaabey lowlaa lowlaa jawaabteeda iyo walqasami qasmka jawaabkiisa qasamka asariixiya cad labadaa jawaabtooda ka hor in la gooya ayaa waajiba wlxaali waqablaalxaali lisadi ljawaabi masada maxaa booskiisii gelaya u buuxinaya jawaabka lisadi ljawaabi masd maxaa booskii khabarka gelaya markaa maadaama khabarkii goynay jawaabkan laftiisa wlxaali wa qabla alxaali xaalada ka hor in la gooyaana waxa weeyaan waa waajib qable baad soo qadari xaalada almumtanici ay mamnuuca tahay kownuhaa xaalad ahaanteeda khabaran khabar ay ahaato waa lisadil xaali maxalla xaalada ayaa degaysa ya booskii khabarka de sax soma wa bacd waawi wowda dabadeed in la gooyaana waa waajib tana badiye iyad saddexda orana maxay ahayen qabliya ahayen ta dambana maa waa badiye iyad wa bacd waawi wowda dabadeed in la gooyaana waa waajib wa bacda waawi musaaxabati wowda waawi musaaxabada ah dabadeed in la gooyaana waa waajib wowda asariixati musaaxabanimada ku cadeen haddayna ku cadayn miya dee la iska goyn maayo sheekh misle fani wadalika tusaale naxwi qawlihi tacaala lawlaa antum idinku mawjuuduna kuwa jira haddii aydaan ahaan lahayn lakunaa waxaan ahaan lahayn muminiina ya kuwa alla rumeeyaan ahaan lahayn ba idhahdeen saasa kuwaan ducdeen ya wala camruka cimrigaaga iyo baaqi noqoshadaada ayay qasami dhaartaydu ahaatay la afcalanna waxaayo waxaa sameeye wa darbii garaacayga zaydan zaydan garaacay qaaiman xaalo u wa darbii garaacayga waan soo dhiganay mutamimadn darbii garaacayga zaydan zaydan garaaca darbii garaacayga zaydan zaydan garaa musiian bu weliba isagoo odhan soo ma darbii garaacayga zaydan zaydan garaaca xaailun mid xasilay weeyi id waktibu xasilay kaana u sugnaaday zayd qaayim alxaalo yahay mid taaganta wa kullu iyo wa daycatuhu iyo waxa uu yaqaanaa maqruunaani laba la xidhiiriyo lafay wey ma kala hahaande may kala hadhaan jeebadii ugu jirtaa sancadiisu de nin kasta wuxuu hadhay mu garab socda ama muu ka hadha waa maya wey marka halkan sheekhu raximah ullahu tacala wuxuu ku tilmaamaya khabarka meelaha la gooya ee waajibnimo loo gooyo ayuu ku tilmaamay sheekho inoogu bayaamiyey afar meelood buuna kasoo saaray afartiiba uu ku tilmaamay marka afarta meelood ta ugu horeysa waa ida kaana mubtadau sariian fi lqasami idaa kaana mubtadau sariixan fi lqasami mubtadihiibaa ah mid ku cad qasamka iyo dhaarta walqasam sariix halkuu ku yidhi wey isaga noo faahfaahin doona ka labaadna wuxuu noqonayaa waa marka uu mubtaduhu noqdo bacda lowlaa bacda lowlaa marka uu noqdo khabarkuna uu yahay n am kabarkuna uu yahay n am ah. kabarkiiba n am de n waan soo bara imika n am iyo n khaas waan soo kala baranle lowla ljundu maa xaafadat ummatu cala istiqlaaliha askari haddii ayna jiri lahayn umadna ma ilaashateen istiqlaalkeeda ma ilaashan lahayd iyaga lagu difaac galaa sooma iyo marka uu mubtaduhu yahay macduufun caleyh mid lagu soo cadfay ismi baa lagu soo cadfay ismigaasna wuxuu wataa wow ku tusinaysa musaaxabo kulu insaani wa camaluhu oo kale kulu rajulin wa daycatuhu oo kale kulu mri'in wa abcuhu oo kale ya wakaad way fara badan iyo mubtaduhu inuu yahay masder mubtadihibaa ah masder mudaafun ilaa macmuulihi waa masder waxaana loo idaafeeyey macmuulkiisa darbi zaydan darbi muna masder ahayn maxaa loo idaafeeyey faacilkiisii masderun mudaafun muna macmulkiisa hadda masderun mudaafun ilaa macmuuli ko ama waa ismu tafdiil isaga inoo keeni doone ama waa ismu tafdiil loo tiiriyey masder sariixa ama masder muawala isaga sharxa ku keenay waaya waxaana ka dambeeya xaalo ooday meeshii khabarka xaaladaasina suuragal maaha oo uma suubato inay khabar noqoto afartaa meelood wey afarta bas la tanbihin doona insha allah wuxuu yidhi yajibu waxa waajiba xadfulkhabari khabarkii in la gooye ayaa waajiba xadfulkhabari khabarkii in la gooye ayaa markaa lawlaa antum taasi dee lawlaadaasi waad garanaysa waa lawlaadii ahayd lawlaa xarfu shardin hayru jaazim lawlaa xarfu imtinaacin liwujuudi liwujuudi hayrihi soo ma liwujuudi hayri o lawlaa xarfu imtinaaci ma maxay waa limtinaaci jawaabihaa liwujuubi liwujuudi shardihaade limtinaaci jawaabkeygi baa mamnuuc noqonaya shardigeygi baa le lawlaa xarfu imtinaacin manan waa xaraf diido xarfimtina lagu bixiy liwujuudi hayrihi marka waxa macnaanaya maxay waa limtinaaci shariha liwujuudi shariha liwujuudi shardiha ama lowlaa waa xarfu shardin hayru jaazim de hayru jaazim taana waad ohan karta marka wuxuu yihi yajibu waxa waajiba u fiirsada xadfulkhabari khabarki in la xadfo ayaa waajiba fii arbaci masaa'ila afar masalo fii arbaci masaa'ilin bi qolayaaye eh? fii arbaci masaa'ilin weyde ya sababto maxay masail waa maay siqatu muntahaljumuuc waa maalihim ala sarifkii alfatxa niyaaba can kasra loodhan jiray sooma niyaabat lxarakati can xaraka so intaa fii arbaci masaaila afar masalo dhexdood waaya ixdaahu muxuu inii qoraya axadiha axad axaduhaare axadiha buu ku qoraya adi ixdaabu ku qoraya ixdaaha ah, idinkana axadiha waa yahay axaduhaa isagu ibnu hishaam qoray ibnu hishaam baa qoray moogta tacliiqu waa ixdaaha tacliiquna waa ixdaaha inaga lakin ixdaabi loo wada qoraya ana ixdaabi qoraya laakin xaashida xagga hoose wuxuu kaa oranaya qawluhu axaduhaa alظaahiru ixdaaha marka ibnu hishaam wuxuu qoray muxuu ahaa waa axaduhaa axaduha ya waxaa la tirinaya waa masaaisha wey jamcu masalatin masalatin baa la tirinaya saxiix markaa wuxuu odhan doonaa kuwa dambena wuxuu odhan doonaa athaliatu athaniyatu araabicatu buu odhan doonaa saa ma odhan muxuu yihi athaniyatu taama la socota athaniyatu de kuwa kalena inu idha bay ahayd athani athali alraabic ila da kalo iskhilaafaya mina iskhilaafin marka ixdaha baana fiicante ile jamc masalati ma la tirinaya jamc masalati way masaaishu marka wuxuu yidhi ixdaaha masaaisha midood qabla jawaabi lowlaa lowlaa jawaabteeda ka hor wey lowlaa jawaabteeda ka hor buu waajib yahay khabarkii in la gooyo hadda u fiirso lowlaada jawaabteeda intaan la helin ka hor buu khabarkii goan yar mubtadiina wuu joogaada ad ma isla fahni wadalika tusaale naxw qawli tacaala lowlaa antum idinku mawjuuduuna kuwa jira haddii aydaan ahaan lahayn lama le e lakunaa muminiina de muminiin baanu ahaan lahayn waxaanu ahaan lahayn kuwa muminiin alla yaqaana laakin ta noo diida waa maxay wujuudkiinaa noo diiday de oo xarfu imtinaacin liwujuudi hayri wujuudkiinaa meesha yimid kadibna muminimadii daaqada ka baxday leey soo ma haddaba u fiirso lowlaa waa xarfu imtinaaci liwujuudi ama lowlaa waa xarfu shardi hayru jaazim antum ina mubtadain jawaabkii lowlaadu me lakunaadan maynhayn lakunaa alla muwaqicatu fi jawaabi lowlaa weyde haddaba jawaabkan ka hor lakunaadan ka hor buu khabarka halkaa go-an yahay lowlaa antu mawjuuduna wey marka marka khabarka halkaa dhacay waa waajibulxadaf wey waa waajibu xadaf waa qabla jawaabi lowlaa rabtin adaa haysta sheek wixaan khaladnood baraarujin waayahay lakunaa muminiin kunaada ismigeedii baa ku jira muminiinna waa khabarkeedii waana jawaabkii weeyaan iyadu minta ma isla fahni e lowlaa antum idinku sadadtumuuna wayna khilaafay sheekhuye lowlaa antum mawjuuduna inagu soo qadarin lowlaa antum idinku sadadtumuuna kuwa naga hor joogsada haddii aydaan ahaan lahayn lama le-e canilhudaa hanuunka dee lakunaa muminiin wataqdiiru qadarid bisadadtumuuna la qadaraa xaasilun iska dhe waa mid xasilay bidaliili ana bacdahu waxa u daliila waxa ka dambeeya anaxnu sadadnaakum bay odhanaya kuwii madaxyaweyntaa odhanaya anaxnu ma anaka ayaa sadadnaakum idinka idinka hor joogsanay can ilhudaa hanuunka bacda id jaakum inta idin soo gaaray kadib ma anaga idinka man inu idinka hor joogsanay saasay odhanayaan kuwii madaxyaweynintii kuwii mustadcafiintana maxay odhanayaan lowlaa antum lakunaa muminiin bay odhanayaan waaya marka u fiirso lowlaada lowlaada khabarkeegu wuxuu noqdaa kown caama lowlaada khabarkeegu wuxuu noqdaa own caam sadtumuunana own caam maade mana khaasayn sadad mana khaasayn waa own khaasa hada huwa ra'yu ljumhuur jumhuurtu waxay leeyihiin lowlaada khabarkeegu waaba own caamon saa darteed baan soo qadaray saa darteed baan soo qadaray mawjuuduuna idinku soo qadaray culimada qaarkood u imaada ayr jumhuur waxay leeyihiin waxaa suuragala inuu noqdo own khaasa inuu noqdo own khaasa inuu noqdo own khaasa hadaba kownkaa khaaska ah labaa loo kala qaadi inay qariinayna tusinayso iyo inayna qariinayna tusinin iyo inayna qariinayna tusinin haddayn hadday qariinayna tusinayso xadafkiisu waa jaais xadafkiisu waa jaa ma fahne xadafkiisu jaais buu noqonaya markaa iminka qarinayna tusinaysa waana cown khaasa xadafkaynu ka warramaynayna waa xadaf wujuba xadaf wujuba wey xadafkaynu ka warramaynayna waa xadaf wujuba xadafka halkana waa xadaf haddaynu ra'yigaa kale ku soconno cown khaasa oo la helay qariinadiisiina waa jaais dee jaisna kamaynaan sheekeynayn marka saa darteed baan qadarnay lawlaa antum mawjuduuna masle fahna intaana ka so halkaa masladii suuradii koowaad weyan taasi ka so talabaad qabla jawaabi qasami qasamka jawaabkiisa ka hor weeyi qasamka asariixi dhaarnimada ku cadde qasamnimu ku cadiya iyo sariixnimo wadalika tusaala qawli tacala ilah qowlkiisa wixii lamida weeyi lacamruka buu alla yidhi lacamruka ayay qasami dhaartaydu ahaatayo innahum ayagu la fii sakratihim waalidooda ayay ku sugan yihiin yacmahuuna xaala yihiin ku indhala ama yacmahuuna xaalaa yihiin kuwo ku noqnoqonaya ey lacamruka bay yemiini ow qasami baad marka lacamruka laamku waa iska laamulibtida weeye camru waa mubtade jawaabkiisi waa inahum la fi sakratin msn inahum la fi sakratin baa ilahy qabla jawaab lqasri sariix baan doonayna inahum la fi sakratin ina ismigeedii khabarkeegi minaan jumladaasi waxay noqonaysaa waa jawaabkii jawalqasamka de halkaa ka hor buu qadanay marka lacamruka yamiini ama qasami weyan ama isla fani yamahuna waa jumla xaaliya yamahun jumla xaaliya kuma odhan yamahuna waa xaaliya weyde manaad ka fahmaysa lacamruka inahum lafii sakratin yacmahuun xaalo ayin kuwa ku taradudayo ku noqnoqonay haddaba waxaa shardi ah qasamku inuu sariix ku yahay wax tarastu wax tarastu waxaan isku ilaaliyey bisariixi sariix baan isku ilaaliyey an nawi can naxwi cahdullah iyo wix lamidaan iska ilaaliyey marka waan isku ilaaliyey kabadu ku jirto waa kii la isku ilaalinayay kacantu ay ku jirtaana waa kii laiska ilaalinayay marka macnuhii kuga khaldamin waxtaraftu waxaan iska ilaaliye haddaad tirada wa khatar bisariixi sariixi baan iska ilaaliyey can nahwi cahdullahi baan iska ma kaa noqoni <laughs> marka kaba'da ku jirta waa lasku ilaalinaya kacanta ku jirtana waa laska ilaalinaya waxtaraftu waxaan isku ilaaliyey bisariixi lafdiga sariixaan isku ilaaliyey can naxwi cahdullaahi iyo wixii lamid aanan iskaga ilaaliyey misl fahmi fa inahu cahdiga yustacmalu waa la isticmaalaa ay huwa cahdiga qasaman xaalo yahay baa la isticmaalaa wayrahu qasam ayrkii xaalow yahna waa la isticmaala lafdulcahdi qasamna wuu usoo aroora buu leya ibnu hishaam ayrulqasamna wuu usoo aroora saa darteed baan kugu idhi alqasamu sariixu haye taqul waxaad ohanaysaa fi lqasami dhaartii waxaad odhan cahdullaahi ballanka ilaahay ayay yamiini dhaartaydu ahaatay la afcalanna waxayo waxaa sameeya waa iyadii oo qasama wa fii ayrihi wa fii ayri lqasami qasam ayrkiina waxaad odhan iska taaluj sheeg cahdullaahi ballanka ilaahay yajibu waxa waajiba alwafaau bihi ballanka ilahi in la oofiyode ballanka ilahi aad la gasho inaad oofidid baa waajib kugu ah marka khabarkii waa yajibulwafaude muna sheeganaynba usheeg marka marna qasam bay noqonaysaa khabarkii baa go-an marna waxay noqonaysaa hayrulqasam de khabarkii baa laska sheegaya falidalika marna qasm loogu isticmaalo marna hayrulqasm loogu isticmaalo darteed yajuus waxa banaan dikrulkhabari sheekh khabarki la sheegaa banaan taqul waxabaad odhanaysaa calaya aniga dusheeda ayuu ahday axdulah ballanka ilahi calaya wa khabarkii de cahdulahina waa mubtadi o muahar halkaana waa masaladii labaad ay waajibka ahayd xadfu alkhabar masl fahni athaalithatu ta saddexaad qabla alxaali xaalada ka hor wey qabla alxaali xaalada ka hor wey allatii xaaladaasoo yamtanicu ay mamnuuc tahay kawnuhaa xaaladu inay ahaato khabaran khabar inay ahaato can ilmubtade mubtadana khabar ay ka noqoto xaalada ka hor buu khabarkii go-an yahy wey macnuu saufan saddexda hore waa maxay waa qabliya waanigi ku yidhi xabadda u dambaysaana waa bacdiya waa xaalada ka xaalada weliba mamnuuca ay tahay inay khabar u noqoto mubtade wadalika tusaale kainunka qawlihim qawlka carabtu ay yidhahdeen oo kale ayuu ahaaday darbii zaydan qaa'imun maxay mamnuuc noqotay marka maxay mamnuuc noqotay waxay mamnuuc noqotay darbigu waa carad madata qiyaamkuna waa carad madata ya wlcaradu laa yukhbaru can khabari an caradin carad carad lagagama khabar bal adu isku tilmaama waa kane darbigii waa carad waa sifate qiyaamkiina waa carad labada mid wala kamidi daata maaha bal aduu darbi haddaba qiyam ku tilmaantay darbi garaacigu qaayma u taagan ya halku taagna ma suuragal ba ma suuragal ma noqonaysa markaa xaaladaas inay noqoto labadoodii maatama carad isla noqdeen carad carad lagagama khabro sheekh ma isla fahni markaa u fiirso darbii garaacayga zaydan zaydan garaacay qaaiman xaalow yahay mid taagan marka eeg xaaladan ka hor buu khabarku qadaran yahay marka khabarkan go-aana waajibka loo gooyey darbii garaacayga zaydan zaydan garaacay xaasilun weeyi iska dha khabar rid marka waxa goan meesha dhowr dhowr arrimood kow waxa go'an an khabarkii oo waajibulxadafa laba waxa go'an id oo darafa oo ku tacaluqasa khabarka saddex waxa go idda jumladii loo idaafanaya id markasta jumlunbaa loo idaafeeya saddexda arrimood baa meesha isla go sheekh masl ya kadib qaayimka waxaad ka sifayni kaanadaa jumladaa ee loo idaafaynayo ida ya taamay noqoniye waxaad ka sifaynaysaa faacilkeega le ismi markaa ku idlaaqi maysa taamay noqonaysaa waduu tamaamin maa birafci yuktafi bay kaa noqonaysaa markaa macnii asluhu waa kakuuriba asluhu darbi zaydan qaaimun qaa'iman asalkiisu wuxuu ahaa barbii garaacayga zaydan zaydan garaacay xaasilun mid xasilay weeyi idaa mustaqbal unbaad ka dhigtay id haddee tira muxuu ku qoraya idaa buu inoo wada qoraya sooma idna noqon kartaa waa oo maadiya una idaana waa oo mustaqbal una id wakti buu xasilay ama idaa wakti ayuu xasilay kaana u iska ilaali kaani waa tam kaana u huwa zayd u sugnaaday qaa'iman yahay zayd mid taagan mana saxayb darbii garaacayga zaydan zaydan garaacay xaasilun mid xasilay weeyi idaa wakti buu xasilay ku tacaluji kaana u sugnaaday ay huwa zayd u sugnaaday qaaiman xaalo yahay zayd kaa sugnaadade mid taagan markaa qaaiman waa xaalo xaalada koor buu khabarkii xadfan yahay suuragalna maa xaaladaas inay khabar noqoto fa xaasilun xaasilun khabarun waa khabar wa idaa idaana darfun darf bay lilkhabari khabarka u tahay fahan darfun bay lilkhabar u tahay macnahe waa maay bimacnaa khabarkii ku tacaluqaysaa wey a markay daraf u tahay manhe wa maa way ku tacaluqaysaa weyan manihi ah, mudaafun mid la tiirini waaye idaasi ilaa kaana kaana ayaa loo tiirinaya kaanadii ataamati taamada ahayde marfuuca ku kaaftoomaysa mansuubka ka kaaftoomaysa wa faaciluhaa kaanada taamada a ah faacilkeegu wasmuhabu ku ohan lahade hadday naaqisa la soco wa faaciluhaa kaanada taamada a ah faacilkeegu mustatirun waa mid qarsoon fii hayada dhexdeedu ku qarsoon yahay caaidun waana mid u noqonaya calaa mafcuulilmasteri masterka mafcuulkiisa masterka mafcuulkiisa waage waa zayd zayd munayn ila waa masdr mudaafun lifaacilihi watumima limafcuulihi meele ay odhan jireen masdr mudaafun lifaacili watumima limafcuulihi waka wa qaaiman qaa'imuna xaalun xaalo weeyi minhu damiirkaasa laga xaalaynaya maxaa laga xaalaynaya damiirka ayaa laga xaalaynaya weeye waayahay wa haadihi tan tan alxaalu ee xaalada laa yasixu asixi maayo kownuhaa xaalada ahaanshaheega khabaran khabar ay ahaato can haadaa kan khabar ay ka ahaato kan almubtada iyo mubtada mubtadaan meeshay noo yaalla qaa'iman tan xaalada ihid darbiga khabar inay ka noqotay asixi mayso falaa taqulu dhahi maysid darbii garaacaygu qaa'imun waa mid taagan suuragal ma aha limaada cilada waa maxay tacliilka cilada meesha taalla isaga kuu sheegay ibnu hishaam ka jawaabay lianna darba garaaca laa yuusafu laguma sifeeyo bilqiyaami qiyam laguma sifeeyo dee intaan hadalka kugu soo fahansiiyen weeyaan macnu waa darbigii waa carab oo mubtadaihi qiyaamkan xaalada ihina waa carad wlcaradu laa yukhbaru bilcaradi waa intaaso darbiga laguma sifeeyo qiyaam dee wax taagan wax daatala taagnin lagu sifeeyaayo dee darbigii waa macno weey sooma soo macno maha daat maaha de saa darteed qiyaam laguma sifayn karo saa darteed bay xaaladani noqon weyday khabar ay noqon weyday wa kadalika kale wey aharu shurbi cabitaankayga kan ugu badan aharu shurbi cabitaankayga kan ugu badan asawiiqa saloolka aan cabaa maltuutan xaalada u ahaaday mid laqooye ya maltuutan xaalooye mid laqooye halkan waa maxay waan iga ku idhi masalada aan kolkaan soo baraarujinaynay inuu yahay master mudaafun ilaa macmuulihi o ima an yakuna isma tafdiilin mudaafin ilaa masderin sariixin ow masderin muawalin waa laba masle waa masder loo tiiriyey macmuulkiisii sida darbi zaydan qaaiman oo kale iyo ismu tafdiil loo tiiriyey masder sariixa ama masder muawal bisariixa iminka ufiirso aar mayna ismu tafdiil ahayn maxaa loo tiiriyey shurbi waa sidaas ka faaftay sharbi weeyaan waa qiyaasku waa sharbi u noqonaya sharbi oo facli de faclun maqiisun mucadda maynan sharibi mayna mucadaayn culimo sharibi waa maxay ya mina mucadayn ficilka mucadaha hadde laba ficil ba isla ahayn waa facala iyo facila mucadooga muxuu ku iman jiri faclan faclun ma qiisul mucada imika maana kulahayn dee sharibe masterkeyga muna sharbigan ahayn marka faclun baa qiyaas u ah laakiin sana waa sida iska mashhuurka weyde shurbiyaa dad ku aragti waa iska mashhuurka weyaan mashhuurka badana saas bay kuso arortaaba lakin qiyaasku waa saadic qiyaasku waa fatxulcayn waa faclunta weyan waa bifatxi lfa sharbi in la idhaa wey adi muxuu ku qoraya shurbi miya ya saas maynu ku aragna lakin qiyaasku waa sidaa kale wey akaru shurbi haddaba eeg shurbi muna master ahayn waa ismu tafdiil loo tiiriyey marka master sariixade muna caddayn shurbigu waa master sariixa akaru shurbi cabitaankayga kan ugu badan asawiiqa saloolkaan caba xaasilun haddeer kii hore ka faande waa mid xasilay idaa wakti buu xasilay kaana u sugnaaday saloolku maltuutan xaaluya mid laqooyey de maltuutan xaaluya mid laqooyey marka maxalushaadku ka qaado tusaalahan waa maxay habarkiibaa waajibnimo loo xadfiyo sababta loo xadfina wa maxay xaala ka dambaysate xaaladaasina suuragal maaha ama ma ansaxayso inay khabar noqoto waay wakhdabu ma yakunu amiiru e wakhdabu ma yakunu lamiiru qaa'ima waay waa mster maadaasa masteriya yakunu waa laga soo dhalaalinaya akhtabna waa afcalu tafdiil afcalna waa afcalu tafdiil marka waxay noqonaysaa ismu tafdiil loo idaafeeyey master oo afcalu tafdiil bacdu ma yuaafu ilayhi waati la odhan jiray xagga hoosna idinku qorya xaashiyada qaacidadaas waa iska muhiim afcalu tafdiil ama ismu tafdiil bacdu ma yuaafu ilayhi marka wuxuu noqonayaa waxaa lasoo qadari akwaan baa lasoo qadari wa akhdabu akwaani lamiiri wa akhdabu ahdabna bimacna ashad baad ka laqmayn marka wa akhdabu akwaani alamiiri amiirka xaaladihiisa ta ugu adagi baad odhanaysaa xaasilun mid xasilay weyi idaa wakti buu xasilay kaana u sugnaado amiirku qaa'iman xaaladu ya mid taagan amiirku xaaladihiisa xaaladda ugu adagi waa markau taagni ku khudbadeeyo marka laakiin fadhiga uu ku hadlayo ya xaaladihiisu ma adka buu ku leeyahy laakiin markuu istaago hawshiis waa bariga dhexuu marka ya marka waa afcalu tafdiil loo idaafeeyey master muawalade sooma wa akhtabu akwaan lamiiri amiirka xaaladihiisa tan ugu adagi xaasilun mid xasishay weeye idaa wakti ba xasishay kaana ada amiirku qaa'iman xaalow yahay mid taagan taqdiiru taqdiirkiisu waxa weeye xaasilun weeyi xaasilun kaana maltuutan iyo qaaiman xaasilun idaa kaana qaa'iman labadaas baa qadarande wa calaa dalika arrinkaasu faqis wa qiyaas qaado wax kale haddaad aragtidna de tusaalayaashaan kuu sheegay uma qiyaas qaado waa wax laguu sheegay maankaaga he la kaasho weeye imisaynu marka saddexdii qabliyadii waa qabla jawaabi alqasami iyo qabla jawaabi lawlaa iyo qabla alxaal alatii laa takunu ama laa tasluxu an takuna khabara xaaladii saddexaad waa bacda waawi almusaaxaba asariixa maynantaasunayn wuxuu yidhi araabicatu xaalada afraadi bacdal waawi wawda dabadeed weeyi bacda waawi musaaxabati wawda waa musaaxabada la dabadeed weeyi wawda asariixati musaaxabanimada ku cad haddayna ku caddayn miya zaydun wamaahirun maqrunaani baad iska odhanaysa wawdaasi waa caaifate may ku caddahay musaaxabanimo waa maya ibnu cusfuur isagu wuxuuba odhanaya ibnu cusfuur isagu wuxuuba odhanaya khabar qadqadarani waxba looma baahnu odhanaya oo kolkaanku idhaahdo iminka kullu rajulin maca daycatihi hada jumlatun taama waa jumla taama kullu rajulin maca daycatihi markaanku idha iminka mina jumla taamayn waxbaba lama qadqadaray bu ku leya isaga ilawadin waa bimanaa miciye soo ma waxbaba lama qadariyo khabar qadariya waxba jir bu leey mislfan waa ibn cusfur fi lidax busaa ku odhanaya wuxuu yidhi wadalika tusaale kainunka qawlihim qowlkooga kale ayuu ahaaday ay yidhaahdeen kullu rajulin nin kasta iyo wa daycatuhu sancada u yaqaanaay maqruunaani laba xidhiidhsan wey ma kala hadhaan ey kullu rajulin nin kasta maca daycatihi daycadiisa iyo sancadiisa la jirkeega maqruunaani laba markaas wuxuu leya maadaama ah meesha aad keentay dee jumladan waaba taame waxba khabara raaraadin bu kuleeya waladii ka dan la tusiyey huwa ladiigu cala aliqtiraani xidhiidhka ka tusiyey inay ninka iyo sancadiisu xidhiidhsan yihiin maa shay weey maaga oo fil waawi wowda ku sugan oo min macna almaciyati maciyada macnaheega ya iqtiraanka waxa keensanayaaba wowda macnaheega macnalmaciya markaa wowda waxaa ku sugan macnalmaciya baa keensaday iqtiraanka iyo xidhiidhka ay xidhiidhsan yihiin kala hadhay imsanayna marka afar mayn afartaa goor waxaa waajiba xadfu lkhabr afartii kasii horeyna waxaa waajiba xadfulmubtaday baabunawaasikhi wallahu aclam